alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii aadaabu daaris walmudaris khaas ahaan waxaynu joognay baabka ku saabsan aadaabu tacliimih qaala musanif raximah llah wayanbagii an yasuuna yadayhi can alcabasi wa caynayhi can tafriiqi alnadari bila xaaja waxaa habboon an yasuuna yadayhi inuu ilaaliyo labadiisa gacmood mudarisku can ilcabasi yacnii ciyaarta uu ka ilaaliyo wa caynayhi labadiisa indhoodna inuu ilaaliyaa fiican can tafriiqi nadar aragga inuu kala geeyo dadka ku kala duwo inuu ka ilaaliyo ayaa fiican ma habboon bilaa xaajatin dan la'aanteed wa yacumu alxaadiriina dadka jooga ee darsiga soo xaadiray wuxuu ku caam yeelayaa wada gaadhsiinayaa biiltifaatihi daymadiisa u milicsanaayo wa yajlisu wuxuu fadhiisanayaa fii mawdicin yabrusu wajhuhu lahum wuxuu fadhiisanayaa fii mawdicin meel buu fadhiisanayaa meeshaasoo yabrusu u muuqanayo wajhuhu wejigiisu lahum yaga u muuqanaa wuxuu sheegayaa bacdu alaadaab oo ku saabsan tadriiska marka wax la dhigaayo shayga koowaad wuxuu yidhi markuu mucallimka ama shiikhu darsiga dhigaayo waa inuu gacmihiisa aanu ku ciyaarin cabas wax iska ah aan faa'iide lahayn waa ku samayn sida inuu faraha iska jajabsado iyo yacni markaa waxyaalo la mida iyo yacni waa inaanu markaa samayn inuu farihiisii ku ciyaarayo ama gacmihiisii waa inaanu saas samayn waa in waqaar ka muuqda iyo deganaan oo waqaarka yacni deganaanshaha iyo sakiinada ayaa fiican cilmigana iyadaa ansab u ah inta kale cilmiga dadka la baraya ee diiniga ahi waa cibaado cibaadada dhexdeeda in lagu ciyaaro maaha indhihiisa inuu ka ilaaliyaa habboon inuu aragga kaala kaxeeyo oo dadka qaarkood dee markaa waxa weeye aragga ku kala duwo qaar buu iskaga dhaygagay oo qaarna ma eegaayaba yacani waxaa fiican inaanu ku kala duwintaas oo ugu cadaalad samayo haddaan xaajo gaar is keensan qofkao kale haddii su-aal la weydiiyo dee isaga waa la eegayaa si gaara xaajaa keensatay hadduu isagu su-aal soo tuuro wakhtiga uu hadlayo waa la eegayaa lakiin yadaan taasi jirin xaajo keensatay iyo dan keensatay jirin cidna inuu eego cidna eegi waayo taasi waa inaanay dhicin halkanoo keliya maaha meelo kaleba waa saasoo kale qadaaga markuu qaadigu fadhiyo labada ruuxee khasmiga ahi markay yimaadaan waa inuu xataa aragtida ugu caddaalad sameeyaa baa layidhi oo midna inuu eego midna aanu eegin dee noocan maa waxbuu dareemaya qof kale marka labada waa inuu wadaajiya aragga wa caynayhi can tafriiqi nadar indhihiisna waa inuu ka ilaaliyo habboon inuu aragga kala kaxeeyo oo bimacnaa qayb eego oo iskaga dhaygago bilaa xaajatin dal la'aanteed taasoo kale waa inuu ka ilaaliya wa yacumu alxaadiriina waa sii caddeeyey haddana wuxuu ku caam yeelayaa dadka jooga biiltifaatihi milicsigiisa iyo daymadiisa ayuu ku caam yeelaya inuu eegiba waayo iska foorarsado oo deedna wax iska akhriyo isagoo iska foorara aanu sareba u eegin ta noocaasina ma fiicno aadaabtii tacliimta kama mid ah ee waa inuu dadka milicsadaayoo dadka eegaa dadka waa inuu eegaa mar cidda ka soo horjeedda mar cidda midigtiisa mar cidda bidixdiisa waa inuu sidaa u milicsadaa oo markaa u eegaa wuxuu fadhiisanayaa meel markaa u muuqata dadka oo wejigiisa ay arkayaan haddii meel ka sarraysa dadka kale u fadhiistana si ay u wada arkaanna waa fiicanta yani wax dhibi kuma sugna wa min duruusihi ahammaha wa wuxuu hormarinayaa min duruusihi xagga duruustiisa ama xaal ay duruustiisa ka mid yihiin ahamaha ta ugu muhiimsan buu hormarinaya darsyada uu yani markaa dhigaayo ta ugu muhiimsan buu hormarinaya fayuqadimu tafsiira uma alxadiisa uma alusuulayni uma alahama faalaham wuxuu hormarinayaa tafsiirka maadaama qur'aanka isagu ku tacalluqo oo kalaamullaahi la fasiraayo kalaamullaahina uu yahay cilmiga kii ugu mudnaa uu yahay waa in isagaa lagu bilaabo tafsiirka dhowr dersi buu wada gelayaa fii majlis waaxid yacani dersiba kuu ka muhiimsan yahay buu ka hormarinaya tafsiirka ugu horaynaya waxaa ku xigaayo xadiiskaa ku xigaya usuulaynkaa ku xigaya labada usuul ayaa ku xigaya uma alahama falaham dabeedna markaa ka muhiimadda badan baa uu hormarinayaa falaham dabeedna wuxuu ku sii xigsiinayaa ka ku sii xiga laakiin marka laga yimaado tafsiirka iyo qur'aanka marka laga yimaado waxaa habboon ictiqaadka in lagu xigsiiyo usuuluddiinkana waa dhacdaa inay culammada ku magacaabaan usuuluddiin ictiqaadka inay usuuluddiin ku magacaabaan waa dhacdaa oo ictiqaadku usuuluddiin inuu yahay waa tilmaamaan labada markaa usuul usuuluddiin iyo usuul fiqhi ayuu shaarixu ku fasiray usuuluddiin waa ictiqaadka alcaqaa'id altawxiid iyo ashyaada raacaysa iyo usuul fiqh iyo usuul fiqhiga usul fiqi wuxuu ka qayb qaadanaya sidii loo fahmi lahaa kitaabka iyo sunnada ayay ka qayb qaadanaya kitaabka iyo sunnadana waxaa la ysugu daray dee cilmiyad iyagaa u asala ah. waa asalladii marka waxa weeye yacni cilmiga weeye culumta waxaa loo qaybiyaa wasaa'il iyo khaayaat cilmiyada qaarkood waa khaayaat waa cilmiyo maqsuud lidaati ah cilmiyada qaarkoodna waa wasaa'il culumta qaayaadka ahi waxay noqonayaan alkitaab wasunna wama stunbita minhuma usuululcilmi haddii lagu yidhaahdo waa saddexdan nooc waa kitaabka qur'aanka kow waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam laba wama stunbita minhumaa iyo wixii kitaabkiiyo sunnada laga soo istimbaaday lagala soo baxay marka caqaa'iddii waxay gelaysaa wama stunbita minhuma wixii labadaa laga istimbaaday fiqigii wuxuu gelayaa wama stunbita minhuma wixii laga soo istimbaaday akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta laftooda waa soo gelayaan iyo suluuga wixii intaa ka soo hadhay saddexdaas alkitaabu wama wamastunbita minhuma waa culum alwasaa'il waa cilmiyo wasiilo looga jeedo oo culumta ghaayada ah lagu gaadhaayo waa wasaa'il hadday usuul fiqi tahay hadday mustalaxulxadiis tahay hadday culumta carabiyada tahay wa haluma jarba dhammaantooda culuumulwasaa'il cilmiga carabiyada in la bartaa maqsuuda lidaatihi maah daatahaantiisa mid loo rabo maah waa wasiila ligayri yacani wax kaluu wasiilo u yahay oo wuxuu waddo u yahay barashada diinka la baranaayo ayuu wasiilo u yahay saas aawadeed naxwaha waxaa la yidhaahdaa waa sullamu lculuum jaranjarradii ama sallaankii cilmiga loo koraayey inuu yahay baa lagu tilmaamaa waayahay tafsiirka waxaa loogu hormariyey kalaamkii ilaahay buu ku tacalluqaa kalaamkii ilaahay ayuu ku tacalluqaa marka sharafu lcilmi taabicun lisharafi macluumi sharafta cilmiguna waxay raacaysaa ka la aqoonsanayo sharaftiis ka lagu aqoonsanayaa sharafta uu leeyahay ayuu isaguna ku xidhanya marka maadaama cilmiga tafsiirka lagu aqoonsanayo kalaamullaah kalaamullaahina dee uu yahay hadalkii ilaahay oo sife ilaahay uu yahay qur'aankii kalaamullah uu yahay ma hadalka ilaahay uu ka mid yahay wuxuu noqonayaa dee cilmiga ku tacalluqaaya kalaamka ilaahay waa ka mudan yahay cilmiyada kale wuxuu u baahan yahay cilmiga tafsiirku culumta diinkaoo dhan buu u baahan yahay xadiiskii waa loo baahan yahy markaa tafsiir joogto haddamaarta waayo sunnadii waxay bayaaminaysaa qur'aanka wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim sabab nusuulka maxaa saxiixa maxaan saxiixayn asbaabu nusuul maxaa jira axaadiista markaa aayaadka sii fasiraya ama sii caddaynaya iyo sixadooda iyo siday yihiin iyo marka waxa weeye waxa ka sugnaaday in loo aqoon yeesho waa muhim aayadaha qaar baaba nebiga la weydiinaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu ka jawaabay sunnadiisa camaligaabaa caddaynaysay qur'aankoo bayaaminaysa ya salluu kamaa ra'aytumuunii usallii wa aqiimu salaa markuu allah yidhi ficil baa nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xajkii ficil buu ku caddeeyey ya khuduu cannii manaasikakum waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu daalika waxay gudagelayaan yacni waa sunnadii caddaynaysay qur'aanka caddaynaysay marka qur'aanka fahamkiisii waxaa lagu fahmayaa sunnada lagu fahmaya sunnada lagu fahmaya usuul fiqigii u baahan yahay waayo usuul fiqigu istidlaalka iyo sida loo istimbaadayo sida loo daliishanayo hadday iscaaridaan sida loo kulminayo loo jamcinayo haddii la jamcin kari waayo waxaa la yeelaayo in ka dambeeye naasikh noqonaayo ka horeeye mansuukh noqonaayo in waxa waxaweeye taasi haddii ay suuro geli weydo oo taarikhdii la garan waayo in marka tarjiix la samaynayo kullu dalika waa culuum usuul fiqi ah sida loo istimbaadayo oo loogala baxayo adilada ma sariix ba ma daahir ba ma mu'awal ba ma mujmal ba waa mabaaxis usuuliya ma manduuq ba ma mafhuum ba ma caam ba ma khaas ba ma mutlaq ba ma muqayad ba ma xaqiiqa ma majaaz ba yani waxa weeye kullu dalika waa mabaxis usuuliya mabaxis usuul fiqhi wey hadda marag ya marka eh, usuul fiqhiga waa u baahan yahi carabiyadii waa u baahan yahi bilisaanin carabiyi mubiin ya marka eh, cilmiga tafsiirka saas ugu hormariyey xadiisku ku xilsiiyey maya xadiisku waa waxyigiibuu ka mid yahay wa qowlu rasuuli sala allahu aleyh wasalam wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa waana munazal wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma wuxuu ku sii xigsiiyey labada usuul usuul lictiqaad ama usuul diin oo caqaa'iddii ah iyo usuul fiqh ayuu ku xigsiiyey bacda dalika wuxu uhi culumta kalena siday u kala muhiimsan yihiin baa loo kala hormarinaya uma alahama falaham waa yahay culumta carabiyada waxaa ugu nafci badan awalan naxwaha haaniyan tasriifka ama sarfiga haalisan waxaa ku xiga balaaqada labada qaybood hore almacaani walbayaan waxba muhim ma aha qaybta badiicu almacaani walbayaan ayaa ku sixiga saasay u kala muhiimsan yihiin walaa yaqra'u darsa wa bihi ma yuscijuhu ka maradin aw juucin aw mudaafacati alxadasi aw shiddati faraxin aw hammin wuxuu idhi sheikhu ma akhrinayo darsiga wa bihi maa yuscijuh walxaal bihi uu isaga ku sugan yahay maa yuscijuhu wax markaa eh, argagax gelinaya bimacnaa waxaa loo jeedaa yacni xaaladdiisa aani caadi ahayn wax kicinaya iyaday ku jiraan oo diiqad iyo wax la mida ku hayaa yaday ku sugan yihiin darsiga waa inanu akhriyin ka maradin sida xanuun oo kale aw juucin ama gaajo oo kale aw mudaafacati alxadas ama inuu markaa kaadi ama saxaro akramakum allah uu isku celinayo oo markaa iskiijinayo xoogga ay u hayaan uu u baahan yahay khalaa inuu galo aw shiddati farax ama farxad daran oo aad u faraxsan yahay aw hammin ama murugo daran uu murugoonayo waxaa la mida cadhada hadduu aad u cadhaysan yahay iyadana waa inaanu darsiga dhigin ashyaadani haddii khafiif yihiin ha jiraane waa dhigi karaa marad yar oo khafiifa ama gaajo yar oo khafiifa ama wax la mida ama farxad yar ama cadhad ah, markaysaa aan weynayn iyo wax la mida waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqdi alqaadi xiina yaqdi wa huwa khadbaan xadiiska saxiixa qaadigu yaan waxba xukumin goortu wax xukumaayo isagoo cadhaysan oo cadho buuxa ya khadbaan baa weliba laga cabbiraya faclaan maxaa looga cabirayaa faclaan waxaa loo isticmaalaa wixii tilmaamaya imtilaa aw xaraaratu batnin ama markaa calool ololaysa baatin ololaya oo gubanaya ama waxaweeye buuxsan wixii sheegaya ayaa loo isticmaalaa marka isagoo cadho buuxa ad u cadhaysan yaanu waxba xukumin waayo waa mushawashu lfikri maskaxdiisii tashuush baa ku furan saas aawoodee xukunkii ka bogan maayo wuxuu loo filaan u yahay inuu qaldamo aanu masaladii ka bogan waxaa la rabaa marka wax la xukumaayo in xukun cadaalada wax lagu xukumo saasaa la rabaa laa yaqdi alqaadi xiina yaqdii wa huwa khadbaan culammadu waxay uga qiyaaseen wax kastoo maskaxda sidaasoo kale sida cadhada u tashuushinaya hadday ku sugan yihiinna waa inaan waxba xukumin hadday tahay farxad daran hadday tahay murugo daran hadday tahay gaajo daran hadday tahay xanuun hadday tahay mudaafacatu alakhbathayn ya laa salaata bixadrati alطacaami walaa huwa yudaaficuhu alakhbathaan haddii xadiiska ay ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaad ma leh oo salaadii ma jirto meel cuntadii markaa la keeno cuntadii taallo iyo mid markaa iska daafacaya labada xunxun oo khalaa'is yani suuli u baahan ya labadii wuu iskiijinaya mudaafaca waa mufaacala iyagina waa soo daafacayaan isna waa celinaya waa ishadkaynaya hadday khafiif tahay ma soo gelis waayo mudaafaca ma jirto in yar buu dareemayaa laakiin mudaafaca ma gaadhin laa baas dhib ma leh shucuurka yare uu dareemaayo in markaa hadduu khalaaga galo in wax ka iman lahaaye laakiin wux markaa hadda tashuushinaya aynay ahayn dhib ma leh marka xukunkii sidayna ugu diidayn salaaddii sidayna ugu diidayn hadday markaa mudaafaca aynay gaadhin darsigiina u diidi mayso darsigiina u diidi mayso gaajada markaa la sheegayana waa gaajada daran iyo dee xanuun markaa darsigii ka tashuushinaya calaa kulli xaal wixii khafiif iyo dhib male farxadda maxaa loogu daraa farxaddii shiddatii buu tilmaamay shiddatii farax oo farxad daran ya waxay loo filaan u tahay hadday farxaddu aad u daran tahay inuu qalad ku hadlo xadiiskii maxaa ku sugnaa akhta'a min shiddati alfarax ya wuxuu is yidhi waxaad tidhaahdaa allaahumma anta rabbii wa ana cabduk ninkii waxa weeye meesha cidlada ee bahgooyadaa maray meelaan cidi oolin wax alla wax ku sugani jirin degaankii ka fog yahay biyo iyo wax la cuno toonna aan lahayn ayuu socdaa lahaayoo safar ahaa daabbad buu watay wax la cuno iyo wax la cabbaaba waa u saaraayeen daabbaddii baa ka luntay awrkii wax u saaraayeen baa ka lumay yaa ama dameertii wax u saaraayeen daabadun wax u saaraayeen deedna waa waaye waa doonay doono waa ka quustay meel ma gaadhi karo waxna ma haysto wuxuu ka warwaray dee inuu dhimanayo wuxuus yidhi mala tan ka bixi mayse maanta dhaafi mayse ya geed buu iska jiibsaday indhuu isku yaro qabtay indhuhun buu kala qaaday daabaddiisii oo wixiisii sidii ugu raran yihiin oo u saaran yihiin oo dul taagan buu arkay markaasuu farxay farxaddii buu kala bata ya wuxuu odhanaayo markaa waa dabdin waaye waa sixi waaye allaahumma anta rabbii wa ana cabduk buu isa yidheh markaasuu wuxu yidhi allahumma anta cabdii wa ana rabbuk akhta' min shiddat alfarax baa nebigu yihi calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku halmaamay farxadda daraaddeed baa halmaankaa keentay wuxuu isii waxaad tihaa ilaahay oo adnaa rabbigay baad tahay annaa addoonkaagii baan ahay markaasuu sidaa lidkeeda yidhi oo yidhi ilaahu adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam akhtaa min shiddati alfarax wuxuu la kama'ay oo la halmaamay farxadda darraanshaheeda ay darnayd ayuu la halmaamay ya marka farxadda darani waa madinnatu lilkhata waxay loo filan u tahay yacni markaa halmaanka ayay markaa loo filan u tahay walaa yatiilu majlisahu itaalatan tumiluhum aw tamnacuhum fahma darsi aw dabtah ma dheeraynayo e, fadhigiisa dheerayn maayo itaalatan dheerayn fadhiga uu darsiga u fadhiyo dheerayn maayo itaalatan dheerayn dheerayntaasoo tumiluhum daalinaysa ay ku daalayaan aw tamnacuhum ama u diidaysa fahma darsi darsiga inay fahmaan u diidaysaa aw dabtahu ama inay qabtaan u diidaysaa dheerayn xadkaa gaadhaysaa ma dheeraynayo waa inuu darsigii markaa uu soo soo gaabiyaa oo dheeraynta aadkaa ah ka daayaa waayahay markuu yidhi eh, itaalatan tumilluhum itaaladii waa sifeeyey waa dheerayn iyaga daalinaysa ama u diidaysa darsiga inay fahmaan ama ay qabtaan laakiin dheerayntu haddaynay u diidayn inay darsigii fahmaan ama aynay daalinayn dad cilmigii aad ugu xiise qaba ay yihiin ay jecel yihiin in loo dheereeyo xaaladda caynkaasa waa loo dheerayn karaa waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood darsiyada qaar inay joogto ahayn ee xilli xilli la helo marka marmar hadday noqoto dheeraynta ziyaadada waa loo sabri karaa ciddii markaa cilmiga aad ugu xiiso qabtaa taa wakhtiyada naadirkaa ama yar dhacaysa waa u sabrayaan laakiin joogto hadday noqoto yani bini aadamku waa ka daalaya waa ka daalaya waxaa laga soo naqliya bacdu salaf inay yidhaahdeen ida taala almajlisu kaana lishaytaani eh, minhu nasiib aw kama qaal hadduu fadhigu dheeraado shaytaankaa nasiib ku yeelanaya qofkii waa tashwiishinayaa yani caajis buu u sababayaa yani darsigii inuu karaahiyaysto ayuu u sababayaa marka waxay ku fiican tahay dersiyada wakhtigooda in la gaabiyo ama aan aad loo dheerayn dheerayn aan la xamilayn gaabin aadana in la gaabiyaa ma fiicna wuxuu sheikhu tilmaamayaa shaarix ahi tani waxay ku saabsan tahay duruusta masjidka laga dhigayo ayay sidani ku saabsan tahay ama diraasada nidaamiga iyadu wakhti ay leedahay xisas bay leedahay wakhtigii markaa ay lahayd iyo xisaskii muxaadaraadkii intay ahaayeen waa inaan waxba laga garoocan ee sideeda loo ofiya waxyaalaha darsigu markuu yaro dheeraado xataa qudheeda dadka ay firfircoonida ka helayaan oo caajisku kaga tegaya waxaa ka mid a ah su'aalaha in wakhtiyada qaarkood su'aale la weydiiyo ardayda ay ka jawaabaan ama waxa waxaweye nukat iyo taraa'if in la sheego ashyaa markaa marka weeye marka fawaa'id ah ama ashyaa cajiiba ah ama qisooyin wakhtiyada qaarkood in la dhexgeliyo geliyo yacni taasoo kale waxaa ka imanaysa nashaad ciddii caajis ku sugnayd waxaa laga yaabaa inuu ka duulo ya walyakun majlisuhu waasican yacni meesha uu fadhiyaa ha noqoto mid waasico ballaaran si ay dadkii u wada fadhiisan karaan hadday cidhiidhi tahay dee dadkii ma wada qaadayso hadday soo bataan walaa yarfacu sawtahu ziyaadatan cala alxaaja sare u qaadi maayo codkiisa ziyaadatan wax ka dheeraada cala alxaajati danta eh, wax ka ziyaada ah inta loo baahan yahay wax ka dheeraada sare u qaadi maayo walaa yakhfiduhu hoosu dhigi maayo khafdan hoosu dhig yamnacu u diidaayo bacdahum qaarkood kamaala fahmi fahamkiisa dhammayska tiran darsiga sii dhammaystiran inuu u fahmo hoosu dhig u diidaysaa hoosu dhigi maayo yani dhexdhexaad buu ka dhigaya ya wasad inuu noqdo dhexdhexaad inuu noqdo ayuu ka dhigaya wuxuu sheikhu tilmaamaya raximah ullah codka markuu darsiga jeedinayo waa inuu dhexdhexaad ka dhigaa oo aanu aad sare ugu qaadin waayo hadduu aad sare ugu qaado waxa laga yaaa dadka qaar inay dhibaysaba ta kale xaajo keensanaysaa ma jirto inuu qayliyo qaylada uu qaylinaya isagana waa dhibaysaa darsiga jeedinaya dadka u dhowna waa dhibaysaa loomana baahna marka waa in aanu alla qaylin darsigii aadna waa inaanu hoos u dhigin si qaarkood aynay u fahmi waayeen ama u wada maqli waayeen hadalka dabeedna eh, ashyaada qaarkood ayna ka qarsoomin haddii aada hoos loogu dhigo dadkii yaro durugsanaa waxaa dhacaysa in kelimaadka qaarkood ka qarsoomaan markay kelimadaha qaar maqli waayaanna fahamkii waa dhantaalmaya waxbaa u dhinmaya si fiican darsigii uma fahmayo marka waa inay noqotaa bayna bayn bayna bayn dhexdhexaad waa in sida xikmadaba ku sugan khayru lumuuri awsaatuha xadiisnimo uma sugnaa ma xikma min alxikam umuuraha waxa ugu wanaagsan waxa dhexdhexaadka ugu wanaagsan culammadii hore muxadisiinta waxaa dhici jirtay majaalistooda dad fara badan inay iman jireen ilaa la yidhaahdo qaarkood baa toddobaatan kun ay darsiga soo xadiri jireen mikrofonnana ma jirin maxaa la samayn jiray marka waxaa la samayn jiray codka in la gaarsiiyo oo mustamli baa jiray min sii yeedhiya hadalkiibuu sii tebinaya halkaa dhexuu taagan yahay yani waxa weeye codka sheikha markuu maqlo ayuu sare u qaadaya isaguna markaasuu odhanayaa qaala shaykhu xaddasanaa fulaan haddii xaajo kale loo qabo mid kalea sii taagnaanaya halka shishe oo isaguna codkii mar labaad sii tebinaya haddaan loo qabin markaa xaajana kaasaa lagu kaaftoomaya codka gaadhsiinaya dadka qaarkood farabadnida cidda majliska soo xaadirtay aawadeed farabadnidooda codka shiikha may wada maqli jirin waxay wax ka qoran jireen ruuxa hadalka muballiqa ah ee mustamli ee sii yeedhinaya kaasay ka qoran jireen oo say haddaba u odhanayaan markaa shiikhii baa markaa noo warramay oo saaya saaya saa yidhi waxay u odhanayaan dee shiikha hortiisu hadalkan ka leeyahay cod dheerna waa ku leeyahay shiikhuna waa maqlayaa wax aanu odhan hadduu markaa ka sheego dee sheikha markiiba qabanaya odhanaya may maaha saa maaha waa saa mar hadduu markaa sidaa u taqriiriyo u sugay ya waxay noqonaysaa inay ka dhigan tahay codka sheikha inay maqleen saasay ku qoran jireen ya marka mustamligaasi waa jiri jiray nin baa jiray nin mustamli ay odhan jireen mustamli abi cubayd ay odhan jireen marka isagu waa khadi'i jiray yidhahdeen laakiin taasi waa iska wax nawaadir ah ya yacani markaa waa shaygii la yidhi waxaan ahayn ayuu yeedhin jiray yidhahdeen ya dabeedna mid baa ku cabira yaquulu lahu zaydan fayasmacu khaalidan wa yaqra'uhu sacdan wa yaktubhu camra waxaan ku leeyahay zayd markaasaa fa yasmacu khaalidan wuxuu maqlayaa khaalid ayuu isagu u maqlayaa wa yaqra'uhu sacdan sacadna waa u akhrinayaa wa yaktubu camra camarna waa u qoraya yani yaktubu arbaca maraat afar goor buu khataaya ya kaysaan baa la odhan jira anmalanay mustamli abu cubayd ama mustamli abu cubaydah labada mid bay odhan jireen gabayga mar dambaa laga cabiraan filaya wuxuu yidhi wayasuunu majlisahu min allaqad wuxuu ka ilaalinayaa makaanu fadhigiisa min allaqadi laqwiga ayuu ka ilaalinayaa iyo buuqa waalxaadiriina dadka joogana wuxuu ka ilaalinayaa can suu'i iladab edab darrada fi lmubaaxasati marka mas'alo la niqaashayo oo la wada baadhayo la isku celcelinayo in edab darra ciday markaa la timaado waa ka ilaalinaya ruux baa laga yaabaa dee hadal markaa gefede inuu yidhaahdo waa in la ka jooga erega waa qalad waa in la yidhahda waidaa dahara min axadihim shayun hadduu ka muuqdo midkood shayun wax min mabaadi'i daalik bilowyada taas ka mida edabdarrada ah talatafa fii dafcih waa u dhimrinayaa oo si sahlan ayuu yacni u sahlayaa fii dafcihi diidista u diidaya ka daafacayo qabla intishaarihi intaanu faafin ka hor yacni wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximah ullah majliska cilmiga laga sheegaayo waa in laga ilaaliyaa yacni wax buuqa iyo iska qayloqaylo iyo marka laqwi ah waa in laga ilaaliyaa waayo hadduu buuq yimaado dee qaladaa imanaya alqaladu taxta allaqat baa la yidhahdaa qaladku waxay ku hoos jiraan yacni buuquu ku hoos jiraa haddii buuq yimaado qaladna waa imanaya alqaladu taxta allaqat majlis cilmi maadaama la joogo dee in laga buuqa maaha haddii kale waxaa la shabbahayaa gaaladii la tasmacu lihada alqur'aani walqaw fiihi bay yidhahdeen yacni qur'aankan ha dhegaysanina ku buuqa oo ku qayliya marka meesha cilmiga laga sheegayo waa inaan laga buuqin qofka hadlayaa si sahlan waa inuu u hadlaa ama su'aasha u gudbiyaa ama jawaabta u sheegaa aan la buuqin dadka marka majliska cilmiga joogana waa in wixii aadaabta aan ku fiicnayn loo diidaa yacnii edab darro inay kula yimaadaan masalada markaa baxsi marka la baxsinayo mas'alo waa in su'ul adabka laga ilaaliyo waxay u eg tahay hadalka inuu u jeedo wixii hadala ee edab darro ah laakiin xataa ficilka wixii aan ku fiicnayn aadaab ahaan in loo diidaa fiican masalanoo kale hadduu arday issaraysiiyo isagaan dani ku kellifin waan xanuun iyo wax u sababay aanu jirin ayuu ardayda dhexdeedu kursi ku fadhiistay waana ruux taalibu cilmi ah waa in la yaha hoos fadhiiso ya way ardayda inuu iska sarraysiiyo maaha ha hadduu qofku xanuunsanayo dhibi kuma sugnaa hadduu xanuunsanayo xaajaa keensatay laa xaraja fii dalik kursiga ha ku fadhiisto laakiin haddaanu xanuunsanayn oo dan ku kalliftay aanu jirinoo hoosta fadhiisan karo ardayda kale inuu iska korraysiiyo kursi ku fadhiistaa waa suu adab waa adab daro ya ruux caamo oo kale waa la ysaga dul qaadan karaa waayo waxba waxba dee cilmigu waxba lama aha laakiin qof cilmi ah oo arday ah inuu ardaydii kale iska sarraysiiyo oo kursi ku fadhiisto iyadoo marka ardaydii hoosta fadhida waxa weeye munaasib ma aha culamadu waxay yidhahen waa in laga dejiyaa la yidhaha fadhiiso hoosta ya haddii kale kaale adigu darsiga jeedi ya saa waa lagu yidhahda marka ficilka xun laftiisa waa in loo diida waxyaalaha culammadu diidi jireen waxaa ka mid a ah in xalqadii cilmiga intuu soo fadhiisto oo sheikhii soo hor fadhiisto addimada soo dheeririyo taasoo kale waa in layahay addimada laabo oo inuu addimada ku soo dheeririyo majliskii cilmiga lagu akhrinayey intuu xalqaddii sheikhii soo hor fadhiisto munaasib maaha addimada inuu kala bixiyo u baahan yahay meel dambe ha fadhiisto lakiin xalqadan hore intuu soo fadhiisto sheikhii addimada ha ku soo dheeririyo iyo kitaabkii uu akhrinayey munaasib maaha waxaa weeye ficil ahaan aan ficlin wey odhaahda hadday ka soo baxdo odhaah aan aadaabta ku fiicnayn iyadana waa in loo diidaa ilah waa qalad asheekh ibnu cuthaymiin xalqadiisa markaa inan daaliba ku akhrinayo mustafiida kutubaha qaarkood markuu ku akhrinayey sheikha caadadiisu waxay ahayd marka mas'ale la weydiinaayo waa inaan cid la magacaabin waa shariid musajal ah caadadiisu waxay ahayd haddii wax la weydiinaayo waa inaan cid magacaabin waa in la yidhaha qowlka caynkaasa ama odhaahda sidaasa maxay noqonaysaa xukunkeeda saas aawoodee waa ka xanaaqi jiray sheikhu haddii la yidhaahdo sheekh hebel baa sidaa yidhi ka warran maxay kula muuqataa ama fulaan baa sidaa yidhi ka warran maqaaladda i weydiiye odhan jireen ha odhanina hebel baa sidaa yidhi waqhtiyada qaarkood caalim kaloo weyn bay weydiinayaan oo dee laga yaabo ijtihaadkooda inuu iskhilaafay ayuu wuxuu odhanayaa marka maxamed naasirdiin albaani baa saa saa yidhi ka waran maxaa ka imanayaan culamadu inay isku garaaco maa ka imanaya laakiin mid ka waasacsan buu isagu sheikhu diidaayo yacni ta iyo kayrkeedba cidba in la magacaabo marka su'aasha fii maqaami su'aal waayo wuxuu yidhi su'aashan aan ka jawaabayo majliskan waxama islaaxinayso inaan idha hebel baa saasa marka maqaaladda i weydiiya hay weydiinina shakhsiga maalintii dambaa waxa dhacday inankii mustafiidka ahaa ee ku akhrinaaya wuxuu sameeyey magacaw sheekhu waa canaantay waana casilay wuxuu ka casilay akhrintii uu ku akhrin jiray macsuul baa tay ui maanta laga bilaabo hadda waa inaan loo doortay markii hore shaqadan ya yani waxa uu ka casilay waxaa ku jira nooc ta'diib ah ayaa ku jira nooc ta'diibaa ku jira marka waxyaalaha hadalka dhexdiisa ka soo baxa haddayna munaasib ahayn culammadu waa ka sajirin jireen waa u ka reebi jireen hadday ka muuqato qaarkood waidaa dahara min axadihim shayun min mabaadi'i dalika taladafa fii dafcihi haddaynay markaa inuu uu arko inay ka soo socoto wax noocaasoo kale keensanaya laakiin aynay soo wada bixin waxa weeye si dhimirsan buu uga celinaya ya waxaad aragtay in wax ka soo jiijii leeyihiin aan fiicnayn waa in halkiisa lagu joojiyaa ya waa in halkaa lagu joojiya wayudakiruhum ana ijtimaacana yenbagii an yakuuna lilahi tacaala falaa yaliiqu bina almunaafasatu walmushaaxana wayudakiruhum wuxuu xasuusinayaa oo ku waaninayaa anna ijtimaacana in kulankayanu yenbagii ay habboon tahay an yakuuna lilaahi tacaala inuu allah dartii mid u sugan uu noqdo oo ilaahay dartii yacni wax loo kala faa'iidaysanayo falaa yaliiqu tartanku inooma habboona iyo walmushaaxanatu uurxumadu waxaa loo jeedaa munaafasada tartan khayrkii lagu tartamayo lagama wadee waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye xoogaa nooc xasada iyo wax la mida inay soo galaan oo qofku doonayo qofka kale inuu isagu aanu muuqana isagu muuqdo isagu horreeyo ka kale aanu markaa horrayn taasi ma habboona laakiin khayrka de in loo kala dheereeyaa sideeda waxay tahay mid fiican falyatanaafas ilmutanaafisuun munaafaso xasad keensanaysaa loo jeeda munaafaso oo dhan maa iyo walmushaaxanatu urxumo in urxumo laysu qaado mid habboon maa bal sabiiluna alrifqu waalxayaau waddadeennu alrifqu waa dhimrin iyo walxayaau xishood waistifaadatu bacdina min bacdin iyo qaarkeenba qaarka kale inay ka faa'iidaysanayaan qaarkeenba qaarka kale inay ka faa'iidaysanayaan waijtimaacu quluubina calaa duhuuri alxaqi wa xusuuli alfaa'ida iyo qalbiyadeennu inay ku kulmaan calaa duhuuri alxaqi xaqu inuu muuqdo wa xusuul alfaa'ida iyo faa'idadu inay xasisho faa'idada la helo ujeeddadu inay saa tahay waa in laga dhaadhiciyaa loo sheegaa waxay culammadu odhan jireen waa in xataa marka wax la niqaashayo loo niqaashaa linnasiixa nasteexad daraaddeed taas wayna noqotaa oo innagii hore usoo sheegnay hadalkii shaafici uu yidhi maa naadartu axadan ila cala anasiixa ruux lama doodin nasteexaan waan u nasteexaynaya mooyaane si kale kulama doodin waata haddana shaafici yidhi maa baalaytu adahara alxaqu min lisaanii am min lisaanii cid kastaan la doodaayo uma aaba yeelin xaqu ma carabkiisu ka muuqday mise carabkaygu ka muuqday yani ma kala jecli ya qofaan la dooday oo aan jeclaysta inuu khata'a ma jiro waxaan jeclaysan jiray inuu xaqa asiibo riwaayadka qaarkood wuxuu leeyahay waxaan jeclaan jiray xaqu inuu carabkiisa ka muuqdo oo isagu sheego bimacnaa duhuurulxaq baan doonaya xaqun inuu muuqdo laakiin ka haalib noqday inuu aniga noqdo muraadii ma ahayn midaan jeclahay xataa taas ma ahayn marka waa in la ysu dhimriyaa waa in markaa waxa uurxumo aan laysu qaadin tartan keensanayo cadaawad iyo colaad in laysu qaado waa inaan la samayn oo colaad iyo nacayb waa inaan laysu qaadin lays jeclaadaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih xadiiska saxiixaynka muxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi midkiin rumayn maayo ilaa walaalkii uu la jeclaado maa yuxibu linafsihi waxa uu naftiisa la jecelyahay haddii dadka qaarkood waxyaalaha xun jecel yihiin xadiiska ma soo gudagelaysaa laa yuumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi ya oo miyana caam ahayn maa yuxibu linafsi hadduu yidhahdo nafteeda waxaan la jeclay waxa xun ya bilkhayri khayrku soma ah khayrkii aakhiro ya aye wixii adduunya masoo ma soo gelayaa marka ma soo gelayaan waayahay waa sida loo sheegay weeye riwaaya jirta tilmaamaysaa min alkhayri ziyaadada ah laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi min alkhayri inta horea ku sugan saxiixaynka bukhaari iyo muslim laakiin min alkhayri khaarij asaxiix bay ku soo aroortay waxaan u malaynayaa inay fii saxiix ibni xibbaan ku timi culamadu cala kulli xaal waa quweeyeen marka wixii khayr ah khayrka maxaa looga jeedaa ay khayray addunya waalaakhira khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba aakhiro keliya kuma gaar aha adduunyada waxa wanaagsanaad jeceshahay waa inaad walaalkaana la jeclaataa taran fiican baad jeceshay soomaha iyo ubad wanaagsan walaalkaana waa inaad la jeclaataa xoolo xalaalaad jeceshay soomaha walaalkaana waa inaad la jeclaataa yacni wixii adduunye ee wanaagsan masaa'ibtiiyo dhibaatooyinku inaad ka badbaadaad jeceshay soo maha caafimaad baad jeceshaa walaalkaana waa inaad la jeclaataa yani khayray dunya walaakhira sida xafid ibnu xajar ba uu fatxulbaariga ku sheegay khayrka adduunya khayrka aakhira baa soo geliya marka waa in khayrkii laysla jeclaadaa wanaaggii laysla jeclaadaa laysugu duceeyaa la kala faa'iidaystaa qalbiyadu ku kulmaan xaqu inuu muuqdo xaqiina laysugu kaalmaynayo ya watacaawanuu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan waidaa sa'ala saa'ilun can ucjuubatin falaa yaskharuuna minh waidaa sa'ala markuu weydiiyo saa'ilun mid weydiiyaa can ucjuubatin wax la yaab leh weydiiyo falaa yaskharuuna minhu kuma dheeldheelayaan waxa la yaab kale waxaa loo jeedaa waa wax lagu qoslaan faa'iida lahayn yacni shay aan faa'iido lahayn baa markaysagaa mid uu keenay ya oo dee waxaweye lala yaabayo waxaasoo kale see loo keenay waa in marka waxawe aan lagu dheeldheelin laguna qoslin ee waxaweeye markaa aadaabta lagu dadaalaa dadka qaarkood hadday waxyaalaha qaarkood ay markaa keenaan waa inaan markaa lagu xaqirin waayo haddii qofkii lagu qoslo oo dee wixiisu inay wax saasa ah ahayn laga soo qaado ya waxaasoo kale ka keenayaan waxaa laga yaaba inuu urxumaba u qaado dee dadka inay urxumo isu qaadaanna lama rabo ya waxaa laga yaabaa inuu yaa ku xaqiraya ku yasaya haddii xataa markaysaa markaa shaygu yahay shay aan markaa waxa munaasib ahayn oo dee waxa weeye fahm ahaan qof fahamkiisu fiican yahay wuxuu keeno aynay ahayn waa inaad isu muujin dee inaad markaa iska bidayso aanad ku qaslin ku dheeldheelin ku yasin ya fahmo wanaagsan haddaad leedahay aan laga cawriyin fahmada qarsoo inaad dadka ka horraysaa iska dhigin ya dadka inaad ka korraysaa iska dhigin marka aadaabta waa in lagu dadaalaa waxyaalaha halkaasoo kale si raacay waxaa ka mid a xadiiskii tuu sheegaayo ku saabsanaa haddii qof ay neefi ka soo baxsato inaan lagu qoslin xadiis buu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam masale majliskii oo la fadhiyo ayaa qof neefi ka soo baxsatay waysada ka jabinaysaa ya yacani waxa weeye waa in aan lagu qoslinoo la eegin xataa markaysa intay ardaydu jeestaan qofkii ayna saa u eegin waa qalad iska dhiga sidii waxaan maqlin darsiga qaabila sidii waxaan maqlin waa layska dhigaan o aan marka waxaweye qofkii lagaga khajilin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi muxuu midkiin ugu qoslayaa wuxuu samaynayo wuxuu isagu samaynayo muxuu ugu qoslayaa marka waxa weeye inuu e, ruuxu ku qoslo ma aha qisaa la sheegay nin sheikhaa qof dumar u timi masalay doonaysa inay fatwo weydiiso masaladii markay bilowdo gabadhii ay hadashay ayaa neefi ka soo baxday qofkii dumar ahayd qofkii dumara khajishay shiikhu wuxuu iska dhigay nin dhaga culusoo aan waxba maqlayn sare igu qaad maxaa tidhi markaasay tii alla kuma maqlin markaasay farxada wadamaarka intii ay su'aasha weydiinaysay intii oo dhanba codkii waa u dheerdheereynayo wuxuu iska dhigayey nin dhega culusoo aan hore waxba u maqlayn ayuu iska dhigay ya waa si uu gabadhaa culayska iyo khajilaadda uga qaado ayuu sidaa u yeelay ya marka waa in layska jiraa in qofka la jalleeco in lagu qoslo yacni wax la mida waa intaa layska jiraa waida su'ila can shayin laa yacrifuhu aw carada fi darsi maa laa yacrifuhu falyaqul laa acrifuh waida su'ila haddii la weydiiyo can shayin shay haddii la su'aalo shaygaasoo laa yacrifuhu aanu garanaynin aw carda fi darsi ama darsiga gudihiisa uu ku soo dariyo maa laa yacrifuhu waxaanu garanayn falyaqul ha yidhaahdo laa acrifuhu ma garanaayo ma garanaayo ha yidhahdo aw laa ataxaqaquhu ama ma xaqiiqsanayo si xaqiiqa uma garanayo ma hayo ma hubo walaa yastankifu can dalik ama walaa yastankif can dalik walaa yastankif yaanu ka santaagin can dalika sidaa inuu yidhahdo laa adri ma garanaayo yaanu ka santaagin faqad qaala ibnu mascuudin radia allahu canh yaa ayuha annaas wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud cabdullahi ibn mascuud maxaa la odhan jiray ibn mascuud mascuud ibnu man mascuud waynaayo yaa sheegaya ma haysaan way qoladiisa yaa sheegaya ya hudayl baarak allah fiik waa hudayl waa saa loo sheegay waa cabdullahi ibn mascuud ibni haafil awoogii haafil baa la odhan jiray haafil ayaa la jiray alhudali qabiilkiisu waa faqad qaala ibnu mascuudin cabdullahi bn mascuud waxau uhi radia allahu canhu yaa ayuha annaasu dadow man calima shayan falyaqul bih ku kastoo shay gartaa falyaqul bihi shayga ha ku hadlo ha yidhaahdo waman lam yaclam kii aan garan ku kastaan garanin shayga falyaqul ha yidhaahdo allaahu aclam allah baa u aqoon badan ama allaahu aclam allah baa u cilmi leh tafdiil in loo laqbeeyana dhibi kuma sugnaa fa ina min alcilmi cilmiga waxaa ka mida an yaquula inuu yidhaahdo lima laa yaclamu wixii aanu garanaynin allahu aclam allahu aclam inuu yidhaahdo ayaa cilmiga ka mida qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi linabiyihi sala allahu alayh wasalam nabigiisii wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajr qul waxaad tidhahdaa maa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi ay cala tabliiq gaadhsiinta diinka aan idin gaadhsiinaayo idinku weydiisan maayo min ajrin wax mushqaayada idinku weydiisan maayo wamaa ana min almutakallifiin kuwa iskallifayana ma ihi oo kama mid ihi oo waxaanan garanayn waa garanaya odhan maayo waxaanan ogayn waa ogahay odhan maayo waxaanan maqlin waa maqlay odhan maayo waxaanan arkin waa arkay odhan maayo waxaanan u cilmi lahayn ma sheegaayo rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah sheekha haddii mas'alo la weydiiyo masaladan aanu garanayn waa inuu yidhaahdaa laa adri ama allaahu aclam ama laa acrifuhu ama ma garanaayo waa inuu saa yidhahdaa yaanu taana ka santaagin taana yaanu ka santaagin ama ka xishoonin waxay culammadu odhan jireen laa adri nisfu alcilmi laa adri in la yidhaahdaa waa cilmiga barhkii ya cilmiga barhkii weeye wax qofka aanu u cilmi lahayn inuu ka hadlana uma bannaana walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm qul inamaa xarama rabbii alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan waalihma waalbagya bigayri alxaqi wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun marka allah waxaan cilmi loo lahayn haddii laga sheego waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn qul aallahu adina lakum am cala allahi taftaruun aayaad mutacadida ah mawduuca ku soo arooray saas aawadeed shayga aan la garanayn waa in laga gaabsadaa culammadii hore waxay odhan jireen aad bay u isticmaali jireen arayga laa adri bacdu salaf waxaa laga soo naqliyaa inay yidhaahdeen tacallam laa adri walaa tacallam adri waxaad barataa garan maayo ha barannin waa garanayaa buuri ya fa innaka in qulta laa adri callamuuka xataa tadri wa in qulta adri sa'aluuka xataa laa tadri haddaad tidhahdo waa garanaya way ku weydiinayaan buu yidhi ilaa aad ka garan weydo haddaad tidhahdo ma garanayana way ku barayaan ilaa aad ka garato ayay ku barayaan waxaa la soo naqliyaa imaam maalik baa waxaa la weydiiyey siddeed iyo afartan su'aalood mar horena waaba soo sheegnay laba iyo soddon su'aalood buu wuxuu ka yidhi laa adri laa adri laa adrii laa adrii lix iyo toban quruu ka jawaabay lix iyo tobankuna waxay noqonayaan ulus sideed afartan saddex meelood u qaybi waa min lix iyo toban lix iyo toban lix iyo toban loo geeyey waa labiyo soddon labiyo soddon buu wuxuu ka yidhi laa adri laa adri laa adri laa adri saddex daloolow laba dalool ahaan laa adri buu yihi ma garanayo daloolkii soo hadhayna wuxuu yidhi adri waa saa iyo saa ayuu ka yidhi waxaa la naqliyaa shacbi ayaa mas'ale la weydiiyey markaasu yidhi laa adri ma garanayo markaasaa lagu yidhi maxaad ku qaadataa mushaharka haddaanan masaladii garanba mala xoogaa dee iftaaga wax lagu siin jiray marrasuul laa adri inaan idhaahdo ayaan ku qaataa buui ya inaan laa adri idhaahdo baan ku qaataa bu dadka qaar baad intixaana moogtay su-aashooda muftigama waxaa la yidhi wax walba waa inuu gartaa lama odhan shuruudda muftiga kama mid aha inuu wax walba garanayo marka dee wixii uu garanayo inuu ka jawaabo waxaanu garanayna ka gaabsado dee mushaharkii ka hor iman waxaa la soo naqliyaa saxaabada mid waliba inuu jeclaan jiray cid kale in la su'aalo mid weliba wuxuu jeclaan jiray su'aashaas in cid kale ay ka kaafido ibnu abi leyla muxuu yidhi adraktu cishriina wa mi'atan min alansaari min asxaabi rasuli illahi sala allahu alay wasalam yus'alu axaduhum can mas'alati fayarudduha hada ila hada xataa tarjica ila alawal cajiib boqol iyo labaatan saxaabadii ansaarta ahayd ka midaan soo gaadhay buuri ibnu abi leyla odhanaya midkood marka mas'alo la weydiiyo ka kale waa u diri jiray kaasina ka kale kaasina ka kale ilaa ka hore ku soo noqotay waa siday isaga dhowri jirin isaga ilaan jirin waxaa lagu xambaarayaa masalada caynkaasi inay tahay mas'alo aan wakhtigeedu soo xaadirin waayo mas'alo aan dhicin in la weydiiyo saxaabadii way karaahiyeysan jireen waatay odhan jireen marka mas'alo la weydiiyo ma dhacday haddii la yidhahdo waa dhacday way isku kallifi jireen inay ka ijtihaadaan oo wax ka yidhahdaan haddii la yidhahdo weli ma dhicin wuxuu dhintay xataa taqaca u kaadi haddaba ilaa intii ka dhacayso ya marka su-aashan warwareegaysa ee midba ka kale ku riixaayo waxaa lagu xambaarayaa su-aal wakhtigeeda aanu xaadir ahayn inay tahay oo aan wax dhacay ahayn ee wax la qadaraya ah ka waran hadday saasi dhacdo maxaa xukunkeedu noqonaya taasoo kale in laga jawaabaa waajib maaha laakiin shaygu hadduu xaadir yahay oo dhacay oo dee uu taagan yahay wakhtigiisu in markaa laga jawaabaa waa lagama maarmaan marka dee saxaabada intaa leeg iskumay riixdeen hadday shay xaadiroo dhacay tahay qaarkood baa ka ijtihaadi lahaa hadday qaar garan waayaanna kuwa kala garan lahaa laakiin boqol iyo labaatan inay wada garan waayaan ma suuragalaha ya weliba dee cilmi loo soo doontay ilaa dadka qaarkoodna cilmigay ku alqaan leeyihi dadka qaarkoodna rirmi iyo daba iska ahaayeen saxaabo yagoo ah ayaa dee cilmiga aynay yacni markaa maqaam dee markaa sarreeye ka gaadhin cilmigii maqaam sarreeye ayna ka gaadhin waayah wuxuu idhi sheekhu raximahullah asarka ibnu mascuud wuxuu sheegayaa in la yidhahdo allahu aclam ismana diidayso laa adri iyo allaahu aclam isma diidayso allahu wa rasuulu aclam ma la odhan karaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam allah wa rasuulu aclam waa la odhan jiray laakiin markii dambe ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday saxaabadu markii dambe waxay isticmaali jireen allahu aclam ee allah wa rasuulu aclam may odhan jireen saas aawadee bacdu alculamaai almucaasiriin way diideen umuurta diiniga ah in laga yidhaahdo hadda allah wa rasuulu aclam waa la ysku waafaqsanyahin wixii umuur adduunye ah iyo waxyaalaha hadda adduunyada ka dhacaya ee nebiga aan loo waxyoonay loo sheegin inaan la odhanayn allah wa rasuuluhu aclam fi lumuuri dunyawiya taasi waa itifaaq laakiin wixii umuuree diini ah allah wa rasuulu aclam ma la odhan karaa siday saxaabadu u odhan jireen bise lama odhan karo taa culammada mucaasiriintu way isku khilaafeen bakri abu zayd iyo culamo kaloo la midii waa diideen waxay yidhahdeen lama isticmaalayo hadda allahu aclam keliya waa in la wuxuuna kaga hadlay masalada mucjamu manaahi lafdiya culamo kaleo kibaaro waaweynna waa ka hadleenoo saasoo kaley mareen qowlka labaad wuxuu leeyahay maya wixii umuur diiniya waa la odhan karaa allah warasuulu aclam labada qowlna waxa fiican kaa dambe kaa dambe fiican ahlucilmiga qaarkoodna saasay mareen mana sida saxiixa insha allah sababtu waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam cilmiga diinka isagaa lagu soo dejiyey isagaana dadka uga aqoon badnaa cilmiga diinkana siduu ugu sifaysnaa markuu noolaa ayuu markuu geeriyoodayna ugu sifaysan yahay siduu risaaladii iyo nubuwadii ugu sifaysnaa buu ugu sifaysan yahay markuu geeriyoodayna wa kadaalika cilmigana siduu markiiba ugu sifaysnaa buu markanna ugu sifaysan yahay cilmigii kama guurin saas aawadee macno la yidhaahdo wa rasuulu loogu dari maayo meesha ma taal haadii waaxida qodobka labaad waxay tahay bacdul aahaar baa soo aroortay oo saxaabada qaarkood inay isticmaaleen bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam aahaar mutacadida ku soo aroortay saas aawadeed culammada qaarkoodoo yidhi waxa weeye saxaabadu markii dambe ma isticmaali waa istiqraar naaqis ya yacni waxa weeye aahaarta qaarkooda ku soo aroorta mutacadidaa jirta oo saxaabada qaarkood inay isticmaaleen allah wa rasuulu aclam marka saas aawoodee wax dhibi kuma sugnaa haddii waxa la sheegaya ay tahay arrin diini ah allahu wa rasuulu aclam waa la odhan karaa laakiin allahu aclam in lagu kaaftoomo waxa weeye sida asarka ibnu mascuudba sheegaya weeye waa fiican tahay wax dhibina kuma sugnaa wamaa ana min almutakallifiin bimacnaa wax aanan garanayn waa garanaya odhan maayo waxaan lay waxyoonna iska sheegan maayo waxaan cilmi u lahay iskama sheegayo muraadka looga jeedaa saas yada wey qaala wayanbagii lilcaalimi an yuwarisa asxaabahu laa adri waxay yidhaahdeen waxaa u habboon caalimka inuu dhaxal siiyo asxaabahu asxaabtiisa ardaydiisa loo jeedaaye laa adri laa adri inuu dhaxal siiyaa way habboonta waa fiican tahay macnaahu hadalkaa macnihiisu waxa weeyaan yuksiru minha wuu farabadinayaa laa adri ilaa laga qaato dee laga dhaxlo oo lagaga daydo walaa yadacu dalika min manzilatii taasina hoos u dhigi mayso sharaftiisa iyo maqaamkiisa hoos u dhigi mayso inuu yidhi laa adri maqaamkiisa hoos u dhigi mayso bal yadullu calaa wufuuri caqlihi wa cidami maxallih maxillihi iyo maxallihi labada waa la odhan karaa waayo xalla yaxullu iyo xalla yaxillu bay marka hore laba luqa tahay marka maxal iyo maxil labaduba waa fasiix wuxuu ku tusinayaa calaa wufuuri caqlih caqligiisu inuu dhammaystiran yahay wa fura waa dhammaystirmay weeye wa cidami maxalli iyo maqaamkiisu inuu weyn yahay daraaddeed meeshuu joogaa iyo darajada uu taagan yahay inay weyn tahay daraaddeed bay ku tusinaysa walaa yadacu waxaa loo jeeda hoos u dhigi mayso mansiladiisa iyo maqaamkiisa ya wadiic waxaa hooseeya la yidhahdaa lianna almutamakkina maxaa yeelay kii mutamakinka ahaa ee cilmiga tamakunaya bimacnaa u aqoon yeeshay awooday laa yaduru waxba yeeli mayso cadamu macrifatihi inaan u garanayn masaa'ila macduuda masaa'il yar inaan u garanayn waxba yeeli mayso wa innamaa yamtanicu waxaa iska diidaya uun min laa adri laa adri waxaa iska diidaaya man qalla cilmuh camaluhu baa idiin qoran laakiin saxdu waxay tahay cilmuhu sida asalkiisaba ku sugan oo muqadimada majmuuca ah cilmuhu saasuu ku saxan yahi waxaa iska diidaaya inuu laa adri yidhaahdo min laa adri laa adri waxaa iska diidaaya man qalla ku yaraaday cilmuhu cilmigiisu yaraaday wa qasurat ay gaabatay wa dacuufat ay daciiftay oo taag darraatay taqwaahu taqwadiisuna taag darraatay liannahu yakhaafu sababtu waxay tahay yakhaafu wuxuu ka baqayaa liqusuurihi cilmigiisu qusuurka ku sugan iyo gaabnida ku sugan daraaddeed an yasquda inuu ka dhaco min acyuni saa'iliih kuwa wax weydiinaaya indhahooda inuu ka dhaco ayuu ka baqaya aw saamiciihi ama kuwa dhegaysanaya inuu agtooda eh, ka dhaco ayuu ka baqaya indhahooda inuu ka dhaco bimacnaa qadarin waayaan buu ka baqaya wa huwa jahaalatun minhu wa huwa arrinkaasina inuu sidaa ka baqaana jahaalatun waa aqoon darro minhu isaga ka ahaatay xaggiis fa innahu maxaa yeelay shakhsigaasi biiqdaamihi hormarista uu ku hormaraayo ku dhiiranaayo cala aljawaabi jawaabta uu ka jawaabayo fii maa laa yaclamuh waxaanu garanayn jawaabta uu ka jawaabayo uu iskaga dhiiranayo yaduru nafsahu wa naftiisana waa ku dhibaya arrinkaas dadka kalena waa ku dhibaya waqad yabuu'u waxaa dhacda inuu la noqdo bilkhizyi dulli la noqdo dulligaasoo alcaajili dulli deg dega ah oo adduunyada u soo degdega iyo walismi dembi inuu la noqdo ayaa dhacda dembigaasoo alaajili dambeeya oo aakhira wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugan xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixaynka almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi thawbay zuub almutashabbicu ka isku dherginaya oo iska yeelyeelaya mid ku dheregsan bimaa lam yucta waxaan la siinin bimaa lam yucta waxaan la siinin ka laabisi sawbay zuur wuxuu la mid yahay sidii laba maro oo beenbeen ah mid xidhay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey qof dumaraa su'aal weydiisay waxay ku tidhi yaa rasuul allah haddii gabadha dangaladay ah ee layla qabo waxaan lay siinin haddaan iska yeelyeelo sidii mid la siiyo oo ugu faano ka warran yaa dhibi ku suganta gabadhiiba waxay iska dhigaysaa in iyadu wax dheeraada ay haysato ay heshay oo la siiyey saas aawadeedna ninka agtiisa kaga sharaf badanta markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi sawbay zuur kii isku dherginayo iska yeelaya mid ku dheregsan oo ku faanfaanayay waxaan la siinin laba maro oo been ah mid xidhoo kale u ka dhigaya yacanii been buu sheegayaa ya markaa dee wuxuu usoo qaatay halkan qofkan waxa weeye isagaan cilmi u lahayn mas'aladii iskaga dhiiranaya wax ka odhanaya aanu cilmi u lahayn kaannahu inuu leeyahay waxaan waa aqaanaa marka wuxuu isku ammaanayaa waxaan ku sugnayn wuxuu isku dherginayaa waxaanu ku dheregsanayn waxaanu ku sifaysnayn buu sheeganayaa marka dee nooc markaa beenba ayaa ku jirta sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah ninka caalimka ahi waa inuu ardaydiisa ee asxaabtiisa dhaxal siiyaan laa adrii siduu u dhaxal siinayaana waxay noqonaysaa inuu ka caado yeelanayo badinaayo laa adri inuu isticmaalo laa adri laa adrii farabadinta taa uu badiyana waa laga dhaxlayaa oo waa lagaga dayanaya derajadiisa iyo mansiladiisana hoos u dhigi mayso bale waxay markaa laga qaadanayaa darajadiisu inay korrayso oo maadaama dadkii uu ka dhex yidhi ma garanaayo cid kale weydiiya anuuma ma waxay ku tusinaysaa waxaanu garanay inuu ka gaabsanayo taasina waxay sheegaysaa fadiilo waxa kale uu ka warramayaa inay tahay wuxuu garanaa waxaanu garanayna sidaa aynu uga joogi lahaa marka waxay tilmaamaysaa caqligiisu inuu dhammaystiran yahay derajadiisuna weyntii qof markaa wax walba dee garanayana dee ma helayno caalim kastoo culammada ka mida rasuulka ka sokaysa calayhi salaatu wasalaam bima duuna arasuul bacdu almasaa'il waa ka qarsoomayaan ya ha ahaado caalim yacni markaa e, weyn oo casrigan jooga ama qarniyadan joogay ha ahaado caalim mutaakhiriinta ka mida ama mutaqadimiinta ka mida ha ahaado caalim imaama ha ahaado imaam xataa saxaabi ha ahaado bacdulmasaa'il waa ka qarsoomaya saxaabada qaarkood culammadii saxaabada bacdi ka mida bacdulmasaa'il ka qarsoomi jireen markaasaa saxaabada kale ku baraaruji jireen waa dhici jirtay cumar bnu khataab bacdulmasaa'il baa ka qarsoomay isagoo culamaa saxaaba ka mid ah ayaa bacdulmasaa'il ka qarsoomeen markaasaa saxaabo ka cilmi yari oo aan darajadiisa cilmiga ka gaadhsiisnayn iyo fadliga toonna ayaa u faa'iidayn jiray ya oo u sheegi jiray markaasuu qaadan jiray oo aqbali jiray cala sabiil mihaal makta marka la qaato inay dhaxal tahay cilmigeeda ma hayin cumar wuxuu islahaa magta tolkaa qaybsanaya buu islahaa oo marka la qaato tolkaa qaybsanaya sida marka kaleba u wada bixinayaan bay markana u qaybsanayaan maslahaas waa ka qarsoonay dabeed markaasaa loo sheegoo la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam magta dhaxal buu ka dhigay oo ashyama dibaabi ninkii la jiray markii la dilay magtii laga qaatay nebigu dhaxal buu ka dhigay qaybtay dhaxalka ku leedahan qaybtay dhaxalka ku lahayd magtaas ooridiisii waa siiyey ninkaa ninkaa ooridiisii nebigu waa siiyey calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa nebigaa loo sheegay inay magtu dhaxal tahay oo sida xoolihiisa looga dhaxlaayo magtana looga dhaxlayo ninkaa la dilay ama qofkaa la dilay markaasuu ra'yigiisa ka noqday ou xadiiska nebiga qaatay waxaan uga jeednaa yacni dee saxaabada raggii ugu cilmiga badnaa buu ka mid ahaa haddana maca daalik xadiiskaasi waa ka qarsoomay ilaa saxaabadii kale u sheegtay markii loo sheegayna waa aqbal nimanka majuuska la yidhahda dabka caabuda in jisye laga qaadaayo cumar markii hore ma ogeyn ilaa cabdiraxmaan ibnu cawf u sheegay ana nabiya sal allahu aleyh wasalam akhadaha min majuusi hajar xadiiska bukhaariga cabdiraxmaan ibnu cawf baa u sheegay markaasuu deedna qaato aqbala daacuunku dhulku ka dhaco haddii debadda laga joogo aan la joogin ee dabadda laga joogo inaan la gelin xadiiska ku saabsan cumar ma hayn ra'yi ahaan waxay ula muuqatay markii shaam taacuunku ka dhacay inaan la gelin isagoo ku sii socdaa loo sheegay taacuun inuu ka dilaacay ijtihaadan ayuu wuxuu is yidhi in la galaa munaasib maaha saxaabada qaarkood hadal baa ku dhex maray kadib markii dambe ku yidhi dadkii yaa og oo cilmi ka haya arrinkan markii dambea loo sheegay oo lagu yidhi nebigu wuxuu ka yidhi idaa waqaca taacuunu biardin wa antum biha falaa takhrujuu firaaran minhu wa idaa samictum biardin falaa taqdamuu calayhi aw kama qaal xadiiska nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaad dhul joogtaan oo daacuun ka dilaaco ha ka bixina carara ka cararaysaan daraaddeed haga bixina hadduu dhul ku dhacana ha gelina dhulkaa daacuunku ka dhacay marka caalim kastaba waa dhici kartaa oo rasuulka ka sokeeya in masaa'isha qaarkood ka qarsoomaan laakiin caalim goormaa la odhanaya qofka waxaa la odhanayaa inta uu garanayaa markay ka fara badan tahay inta aanu garanayn alxukmu lilqaalib xukunka waxaa iskale maxay haalibka wannaadiru laa xukma lah qaacidadu waxay tahay wannaadiru laa xukma lah shayga naadirka ah ee dhibta ahi ee qaliilka ahi xukum ma leh marka masaa'il macduuda ama masaa'il yar inuu garan waayaa waxba yeeli mayso cidda laa adri iska diiddaa waa ciddii cilmigiisu yar yahay taqwadiisuna daciif tahay ya waayo haddii taqwadiisu xoog badan tahay umay diiddeen laa adri inuu yidhaahdo kumana hormareen waxaanu garanayn inuu wax ka sheego cilmigiisu haddaanu yaraynna laa adri uma arkeen qusuur dadka qaarkood haddaba markaa inay ka baqaan oo is yidhahdaan haddaad tidhahdo garan maayo dadka qadarkii aad ku lahayd baa meesha ka baxaysaa oo waxba garan maayaa la odhan doonaa taasi waxay waa nooc jahaala ah waa nooc garashawe ah waayo ta kala ka daran inuu qofku ku hormaro oo ku dhiirrado waxaanu cilmi u lahay inuu ka jawaabo naftiisii waa dhibaya dadka kalena waa dhibaya fa su'iluu fa aftw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu marka culammada la qabto meeshii culammada waxa istaagaya dad aan cilmi lahayn oo culamo la moodaayo fa su'iluu waa la weydiiyaa fa aftaw bikayri cilmin riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa riwaayada bukhaari yuftuuna bira'yihim ra'yigooday ku fatwoonayaan ya fadalluu wa adalluu maxaa laga dheefayaa yagina waa lumayaan dadkiina waa luminayaan yagina waa lumayaan dadkiina waa luminayaan marka naftiisina uu dhibaya dadka kalena waa dhibaya ilaa dalaal buu u sababaya isagiina waa ku lumaya man uftiya eh, min hayri habatin kaana ismuhu calaa man aftaah xadiis kale waxaa lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii aqoon la'aan loogu fatwoodo oo ciduu moodaayo inay wax garanaysaan waxba garanayn dabeedna jahli bay ugu fatwooto isaguna wuxuu moodaayey inay garanayaan dembigiisu wuxuu saaran yahay qofka u fatwooday laakiin marka hore waa inuu iska hubsadaa qofku cidda uu fatwo weydiinayo wainuu dadka waraystaa yaa wax yaqaano wax garanaya yaa la fatwada la weydiiyaa ya qofku waa garan karaa qofka wax garanaya calaamaad buu ku garan karaa wuxuu ku garan karaa dadka wax yaqaanaa siday u qadarinayaan siday u weynaynayaan sida marka waxaan yacni isaga laysula noqonaayo yacni marka ayaa lagu garanaya masaa'isha markaa uu ka fatwooday ee sida loogu qancaayo ila qofka markaan wax garanayn hadduu xataa fatwoodo waa la calaalinayaa waxbaa laga sheegaya maantana wuxuu iilima maqashee kayta wa kayta xantiisa haddee badanaysa hadda maarata marka calaamaad buu calaa kulli xaal qof ku garan karaa marka wuxuu la noqonayaa buu yidhi markaa dulli degdega iyo dembi dambeeya ayuu la laabmaya markaa dee dembi weyn baa ku jira halkaa inagu joogo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk